cibaadaysto oo waxaa loo diiday waa sabab iyo wasiila min wasaa'il shirki diin la'aan bay keenaysa maa yufdi wuxuu gaadhsiinhayo way ilayhi xaggiisa daalika arrinkaas qubuurta ku agtukadkeeda iyo kaagdhowaashaheeda oo min ashirki gaalnimoa dakara daalika saas waxaa sheegay midkaa waxaa sheegay alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala wahayruhu iyo culummada kaleba waa sheegeen wakadalika ala'immatu a'immada kalena waa sheegeenoo min asxaabi axmed wamaalikin maalik iyo axmed culummadii raacday ayaguna ku madhabkaana waa sheegeen ka abi callaluu bihada alcilla cilladaasay ku cilleeyeen qolyaha waxay ku cilleeyeen waxaa loo diidan yahay in qubuurta lagu agtukada ama loo dhowaado waa nijaaso meydkii markuu haddee baabo dhacaankiisi iyo carunkii meelkii ka daatay baa dhulka nijaasaynaya warkaasay akhriyeen laakiin warku sidaa ma ee cillada saxda waxaa weeye la fahmi karo tacdiimkaasaa la diidan yahay qubuurta la weynaynaya ama laga dhowwaanayo taasoo keeni karta waaga dambe jiilka dambe iyo dhallinta soo kacaysa inay qabriga caabudaan ama weyneeyaan wuxuu idhi sheekhu wa fi fii hada albaab ibnu taymiya hadalkiisu ku saabsan qubuurta ka cararkeeda iyo muxuu ahay la dagaalanka asbaabta shirkiga waasicun waa ballaadhan yahay jiddan si aad u ballaadhan yahay yacnii meelo badan buu sheekhu kaga hadlay wey wakadalika kalaamu hayrihi min ahli ilcilmi culummada kale een asaga ahayn hadalkooduna hadal faahfaahsanoo ballaadhan weeye waqad takallama jamaacatun koox baa ka hadasho min a'immati ahlilbeyt shiicada ka mid zaydiyada a'immatu ahlilbeyt qolihii zaydiyada shiicada yamaniintaaba ujeeda wqad takalama jamaacatu min a'immati ahli اlbeyt waxay ka hadleen ridwan اllahi calayhim iyo wa min atbaacihim raximah اllahu tacaala jamaaca min ahli اlbeyt iyo oo ka mida wa min atbaacihim intii raacday rag ka mid oo culummo ah a'immatu ahli اlbeyt iyo dad kaleo marka culammadii raacday taqliidisay ah ama madhabkayd ah ayaguna fii hada lmas'ala ay ka hadleen ku caddeeyeen bimaa yushfi wax ruuxa caafinayo cudurka iyo dareenka ka qaaday wayakfi kuna fili ninkii diindoon ah walaa yatasicu goobtuna ma qaado libastihi hadalkaas isaga ah hadalkay sheeganaa imatu ahlilbeyt iyo culummada kale raacday iyo raggii horeba kitaabka hadda aynu khulaasaynayna buu hi sheekhu ma qaado waakhiru man kaana minhum nakalan cala alquburiyiin waakhiru man kaan ninkii u dambeeyey aimatu ahlilbeyt ka tirsanaa oo minhum min ahlilbeyt oo kaana ahaa nakaalan cadaab iyo ciqaab ku aha cala alquburiyiin ninkii u dambeeye aada qubuurta oo la dagaalamay ee ilaahayba ciqaab uoga dhigay iyo lacnad min allaahi oo cala alquburiyiin ku dhacda uu ka dhigay wuxuu ahaa iyo wacala alqubuuri lmawduucati calaa hayri sifati sharciya aimatu ahlbeyt waa badnaayeen bu qadiyadan wakti ku baxshay ama la dagaalamay ama halgamay laakiin ninkii u dambeeyey ee qubuuriyiinta iyo qubuurtaba la dagaalamay wacala alqubuuri lmawduuca iyo qubuurtii loo dhisay calaa hayri sifati sharciya qaabkii aan sharcigayn qaab ka duwan qaabka sharciga qaab ka duwan baa qubur la dheeraynhayo mid la weynaynhayo mid la dawaafahayo qabrigu wuxuu khilaafsan yahay sidii sharcigu ogolaa wuu la dagaalami jiray raggaasi ninkaa wuxuu ah mawlaana alimaam اlmahdiy اlcabaas ibn اlxuseyn ibn اlqasim raximah اllahu tacaala ninkaasa isaguna ka mid ahaa oo dhintay mxuu ahay kun hal boqol lixdan iyo kowgii hoos tarjamada yarta uu ka bixinayo hoostaa la fiiriyo fainahu imaamkaasi baalaqa wuxuu ku xildheeraaday fii hadmi اlmashaahidi qubuurta duminteedii allatii qubuurtaasoo kaanad ahayd fitnatan linnaas qubuurtii lagu aafoobay ee la booqan jiray ee la ziyaaran jiray ee loo diiqi jiray ee xowlaha loo gowracahayo buu aad oola dagaalamay wa sababan noqotay lidalaalihim dadka inay dhumaan qubuurtii lagu fitnoobay dadkana ay ku dhumeen buu aad oola dagaal qabrigu hadduu qabri fiican yahay oo intii la booqan laga loo baahan yahay ruux muslima ku xabaalan waynu booqanaynaa waa ku cibroqadanayna waa u ducaynaynaa laakiin qabrigu maradu xadkaa ka baxo oo in la caabudo ama mxu oole loo gowraco ama lagu dawaafo ama loo diiqo ay noqoto waa fitna ummadda in la dhaafiyo wey wa ataa waana yimid wey waa maray calaa haalibiha kulligeed buu ku mxuu ahay maray buude wixii qubuurtii fitnay oo dhan buu dhammeeyey oo baabi'iyey wa ataa calayha calaa haalibiha iyo calaa aakhiriha wuu ka farxashay way dhammaanteed wanaha naasa ummaddana waa ka reeb badankeed wuu ka farxasho ummadiibuu ka baaba'shay wanaha naasa ummaddana wuxuu ka reebay can qasdiha in qubuurta loo qasdo iyo walcukuufi calayha in lagu dulnagaado oo la duldego fahadamaha markaasuu burburiyo baaba'shoo dumiyey wa kaana fii casrihi xilliga asagu noolaa waxaa joogoo kale jamaacatun kooxo min akaabirulculamaai culummada raggooda waaweyn ka tirsan tarasalu ilayhi birasaa'il ay tawasaluu ilayh waxay kula xidhiidheen sheekhaasi ama ninka imaamka ah yacni nin imaamku sheegaya waa nin mas oo dowladdii zaydiyada yaman ka jigi jirtay weliba waagi dambe markay khilaafa cumaaniya daciiftay oy naafatay raggii awoodda badnaabuu ku jiray marka asagu nin boqora ama amiiru ahaa oo wax maamula aaniyan culumaa la xidhiidho hawshaas ugu mahadnaqay tarasaluu ilaahi birasaa'il waraaqiya dhambaalay usoo direen ay ku ammaanahayaan wanaagga uu sameeyey wa kaana dalika xidhiirka asaga ay rasaaisha usoo direen culummadu wadaadkaas ama amiirkaas huwa alxaamila lahu midka ku xambaaray buu ahaa ee ku kacshay calaa nusrati diini diinka inuu gargaaro bihadmi awaaqiit lquburiyiin diinto lagu gargaaro burburinta iyo baabi'inta quburiyiintu waxyaabahay caabudaan ama qubuurtay weynayaan culamo badan baa la xidhiiri jiray oo dhambaalla soo diri jiray fariimihii iyo dardaarankii iyo waanadii wadaadaha ayuu qaatay ninkan amiirka ah kadib wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo qubuurtii la caabudi jiray ama la weynaynayay ee lagu xadgudbahayay wa biljumlati gabagabadii duuduub ahaan faqad saradna waxaanu soo dilaandilinay oon soo dareerinay min adilaة اlkitaabi wالsunnati fima sabaqa ma laa yaxtaaju ma laa yuxtaaju macahu ila اlictidaadi biqowli axadi min ahli اlcilm sheekhu wuxuu leeyahay intaasoo wadaada waxaan u sheegaynaa istinaas istishhaad laakiin lalixtijaaj wadaad warkii xujaysan mayno laakiin waxaan oga jeednaa fahamkii annagu aan kitaabka ka fahanay iyo sunnada wixii aan ka fahanay fahan ma aha nin tooxsi ahe culumaa nooga horreeyo oo nagu waafaqsanayd baan lala arka wey sheega moogtahay haddii nin ahlu khayr oo kaaga horreeyey xogo wehel baad helaysaa hawsha cusub laa khayra fi ra'yi alfatiir baa la yidhaha ra'yiga cusuben lagaaga horeyn in aduu iska qardajaaxato waa dhib badan yahay wuxuu ihi sheekhu faqad saradnaa waxaanu soo dareerinay min adilati اlkitaabi kitaabka adiladiisii iyo wasunati sunnada xujooyinkeedii fii maa sabaqa intii soo hormartay kitaabka abwaabta soo hormariya fusuusha maa baanu soo hormarina ama aanu dareerinay laa yuxtaaju aan loo baahanayn macahu asaga la jirankiisa ila اlictidaadi in la cududaysto la kaalmaysto biqowli axadi min ahli اlcilm nin culummaa warkii ee waxaan loo baahanayn in la garbisadaan soo hormaynaba wax garab ah iyo cuduud ogama baahanid culummadan maxaa yeelay adilatu اlkitaaba wasunna takfi sheekhu halkaasuu bilaabay iyuu ku tilmaamaya walaakina hase yeeshee annagu buuhi dakarnaa waanu sheegnay maa xararnaahu waxaanu soo dhiraandhirinay oo min aqwaali ahlicilmi ah muطaabaqatan ay khuduucan hoggaansaan u hoggaansamayo ama aan tixgelinaya limaa talabahu saa'ilu saa'ilku wuxuu ka codsaday ninkii ardayga ah ee sheekha kitaabka ka codsaday ayaa wuxuu yidhi markaa adilada iyo sunnada iyo waxaa sheegto waxaan rabaa culammada muslimiinta aqwaashooda inaad wax ka keento marka taan baan u hoggaansamaynaa mooyeene kitaabkaa ugu filan iyo ilaahay iyo rasuulka sunnadiisa katara allahu allaha badiya fawaa'idahu khayrkiisii iyo waxtarkiisa allaha badiya fawaa'idiisa wa biljumlati fa ikhlaasu tawxiidi tawxiidkoo loo saafi karay ilaahay oo cibaadada iyo taacada iyo talashaarashada iyo cabsida loo saafi gareeyo huwa almru aladii bacaa allahu liajlihi rasulah waanzala bihi kutubah waa arinka ilaahay uu la soo diray rusushiisii lana soo dejiyey kitaabtiis ujeeddada loo keenay ee ama rasuulka loo soo diray iyo waa inay aslu diin baraan cibaadatullahi waxdahu laa shariika lah alamru اladii bacaa allahu alla uu la soo diray min ajli asaga awge ama darti rusulahu rusushiisa oo dhanba min abina aadam ilaa akhirih iyo rusushii xataa malaa'igta ahayd waanzala bihi kutuba kutubtiisana uu la soo dejiyey bihi bisababi wa fii hada اlijmaali duduubkaan wax soo duruduunabion soo ururinay maabaa ku jira yuqni kaa deeqahaya can itafsiili yani hadal dheer buu sheekhu soo khulaaseeyey kutubta ka soo guurshay adiladii waxbuu ka soo ururiyey aayadii waxbuu ka khulaaseeyey marka intaasaa ruuxa fayow deeqi wey laakiin ninka asagu aan ilaahay khayr la doonin mujaladaadna deeqi maayaan ninka munsifka ee garsooraya wax yar baa ku filan walaa kaafiya lilmuctasif baa la yidhahdaa wa fii hada alijmaal duduubidaani waxaa ku sugan maa yugni can tafsiil walow araada rajulu ruux hadduu doono an yajmaca inuu ururiyo an yajmaca inuu ururiyo maa warada wixii ku soo arooray fi hada almacna waa maxay altaxdiiru min الshirki wالطawaaqiid wاlxahu wالtaxriidu calى الtawxiid wاlإkhlaas ninkii isku day intaa inuu ururiyo min adilaة اlkitaabi wasunna ka ururiyo lakaana wuxuu noqon lahaa kitaabka la ururshiyey majmuucaasi mujaladan dakhma mujalad weyn baa ka soo baxaaya intan yartee rasaalidan ku ururiyey waxaana u talagalay kifaayo iyo in lagu kaaftoomo laakiin ninkii maanta isku daya inuu kitaabkii ilaahay wixii ku soo aroray tawxiidka daryeeridiisa iyo difaaciisa la dagaalanka shirka iyo shirkiga iyo wadooyinkiisa mujallad weyn baa ka soo bixi lahaa buur waxay dhahaan wadaaduhu man lam tanfachu lxujatu kafatu shajay dhaheen ninkii ay xujadu anfici weydo dahar baa deeqa ninka xujadu ay bislayn weydo madaxa in la harsaduu doonahade maxaa kaloo meesha yaala ninkii intii adilada loo sheego ee xujada anfici weydo ashaja man lam tanfachu اlxuja kafathu ujaashaja shijadu waa daharka marna waxay dhahaan man lam tanfachu اlxijaaju kafathu shijaaj waa isku mid marka waxaa weeye ninkii isagoo ilaahay khayrla doonay hal eray baa ku filan aayad loo fasiray baa ku filan laakiin ninkii aan ilaahay khayrla doonin wax kastoo sheegtaba lagu kari maayo falaa yu'minu xataa yaraw alcadaab alaliim wey انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد ويفتتح ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع شيخ حوليه تلمان يربو بحنا سورة الفاتحة سي توحيدك أوغا هذا شيء دب في انظر إلا هذا hadalka soo gaabshe undur waxaad eegtaa markaanu ku leelahay ilaahay kitaabkiisa adilada ku timid fi tawxiid wataxdiiri can alkufri waataaquud waa kitaabo waaweyn baa lagu ururin karaa suurad yaroo faatixaan dhowr ayaad ka soo qaadaya ku uhi miaal sida inta kale aad u fahanto undur waxaad eegtaa faatixata alkitaabi kitaabka bilowgiisa allatii faatixadaasoo tukarar la soo celceliyo fii kulli salaatin maraat salaad kasta waxaynu ku soo celinaa u yaraan muxuu ahay laba goor salaad kasta oo tukanayso laba goor bay soo noqon salaaddu hadday afaraytayna afar goor bay faatixadu soo noqon marka faatixada aanu celcelinno min kulli fardin ruux kastaba xaggiisa laga soo cecesho oo min alafraad muslimiinta ka mid a oo wayaftataxu uu ku bilowdo biha ayada ataali likitaab illah kitaabka ilah inaad hadda mara akhrido markaad faatixad ka soo bilaabi faatixad akhriya baqaraad ka socon hoostaad ka timaadana ayadaad ku gabagabayn yacanii ninkii qur-aanka akhrinhayana ayaduu ka bilaabi ruuxii tukanhayabaa intaasoo goor ku tukada faatixadaas intay towxiid xambaarsan tahay bal dib u fiiri buhi iyo wlmutacallimu lah iyo ruuxa baranhaya ruuxa qur baranhaya ardayga ana marka alifka iyo rabiyasari abjid loo soo dhammeeyo intaan birabbinaas loo bilaabin macallimiintuna faataxay u bilaabi jireen waad garanaysa faatixadii u dambaysay baa loo soo hormarinaya siba oola qabsay waa umulkitaab weeye faina fiiha waxaa ku jira faatix alirshaada hanuunin ilaa ikhlaasi tawxiidi fii mawaadic dhowr meelood bay kugu hanuuninaysaa ay ku tusaysaa ilaahay keligii in cibaadada loo saafigareeyo iyo maamulka iyo talada iyo tawakulka iyo cabsida iyo isku xidhidaba fa min dalika waxaa ka mida meelaha arrintaa tilmaamaya bismi illaahi araxmaan araxiim bisimka bilowgiisa ah ee bilowgeeda ee faatixa lagu bilaabo ama waa aayad mustaqila ha la yidhaahdo ama waa aayad faataxa ka tirsanaan la yidhaahdo iyo ma ahe waa didka la barakaystaa la yidhaahde sida raajixana waa inay aaya mustaqila tahay <clears throat> inay aayad qur-aan tahay oda waa mxu waa sida xooga badan faatixa ma ka tirsan tahay mise waa madax bannaan tahay iyadu waa iska khilaaf farci ah wey faina culamaa almacaani walbayaan culummada balaaqada ee ku lugle ee ayagu mxuu ahay ku takhasusay dakaruu waxay sheegeen annahu yuqadaru mutacalliqu mutaahiran liyufiida ikhtisaas albidaayaati bismihi tacaala la bismi hayri bismi illaahi araxmaan araxiim haddee ba'dii jaaramadruurka waxaad dhihi jirteen mutacallaq la'aan socon maayo meeluu ku dhago ayaa loo baahan yahay marka ama ficil baa la qadari aw maa fii macna alficli cala ikhtilaafi albasriyiina waalkuufiyiin waad garanaysaan bay la tahay shayga la qadaraya ma dib baynu dhigaynaa oo bismi illaahi araxmaan araxiim aqra'u ibtidaa'i miyaan dib maranaynay mise aqra'u bismi illaahi wa abtadi'u bismi illaahi baan dhahaynaa idan ma la hormarin mise waa la dib marin taasi waa masale isku hayaan wadaadaha qaba badu hadda macnaheed baa'isticaana waxaad dhihi jirteen ilsaaq iyo musaxabo iyo bedeli iyo bacdiyo iyo waxyaaba badan bay noqota waad garanaysaan laakiin hadda bada loo jeedo hunaa waa baa'isticaana ilaahay magaciisaan cuskan hayaa oon kaalmaysan hayaa marka astaciinu ma horaan marinaa mise gadaal baan gaynaa idan ama aqra'u bismi illaahi ma gadaal baan gaynaa mise horay wadaadaha yidhi gadaal ha la geeyo macaaniday muujiyeen waxaa ka mida ah. waxay sheegeen dakaruu waxay sheegeen annahu yuqadar almutaallaqu eh, almutacalliq mutaakhiran almutacallaqu baa ka fiicnayd wax wax ku tacalluqahayaan jaramajku ku tacalluqay laakiin haddana waa ii kasri dhiba ma laha waxaa la qadarayaa mutacalliqu mutaakhiran mid dambeeyo bismillaahi ka dambeeyaan ka dhigaynaa maxaan u taakhirinayna liyufiida inuu faaday ikhtisaas albidaayati bismi illaah wax kastoo la bilaabayo arrin adduunye iyo mid diineedba ilaahay magaciisuu khaas ku yahay laa bismi illata wاlcuza wamanaata aaliata اlأkhra kaalmaysan mayno gaaladu markay wax bilaabayaan mushrikiintu bismi illata bismi اlcuza bismi hubul bismi kada bay odhan jireen annagu waxaan rabnaa wax kastoon bilaabayno ama arrin adduunyad ha noqdo ama arrin diineed ha noqdee ilaahay magaciisa inaan ku furo marka in la dambaysiiyo muta'ahir laga dhigon muqadam laga dhigin wuxuu ku tusahayaa takhsiis ayuu ku tusahayaa oo see ku tusahayaa wuxuu ku tusahayaa jaraamajruurku waa macmuul oo ficilka la qadarahaya ee uu isagu ku tacalluqahaya caamilkii ah ficilkii haddii la dambaysiiyo ama caamilkii la dambaysiiyo macmuulka la horraysiiyo waxyaabaha qasriga iyo xasriga faa'iidiye weeye ilaa duruqda wax lagu qasriyo cinda naxwiyin iyadu waaba un labay ahayn marmahe waa ilaa iyo iyo inama cinda naxweyn laakiin balaaqiyuuntu fanniga waa ku takhasua ilaa lix bay gaadhsiiya toddoba waa ka badiyaan baan filaya lix baa caan ah in nafyi annafyu walistinaa oo gooni ah iyo inamaa iyo alcaطfu bilaa walaa walaakin iyo bal iyo kan hadda aynu marayno muxuu ahaay taqdiimu maa xaqahu tahiir taqdiim maa xaqahu taakhiir iyo damiirulfasli in la kala dhexgeliyo labadii jumlo damiirulfasl in la kala dhexgeliyo howlahaasoo dhan baa marka in la tacriifiyo labada jumlo midkood ama musnadka la tacriifiyo ama arafya ljumlaba la tacriifiyo aduu asbaab badan baa keenta xasriga qasriga hadda wuxuu ka hadlaaya haddii aanu nidhi jaaraa majruurka bismillaahi ah ilanbaad waa xaraf jaar ismillaahina waa majruurun bilba waa wuxuu u baahan yahay meeluu qabsado meeshuu qabsanay ama ism qadaroo kaa'inun iyo mustaqirun iyo muxuu ahaa qadar ama muxuu ahay aqra'u iyo abtadi'u ibtidaa'i wa qiraa'ati aday kuu taallaa taasi caamilka damben qadarayno haddaynu hormarinno oon aqra'u bismillaahayn idhaahno meesha ka soo bixi maayo qasri iyo takhsiis iyo xasri ka soo bixi maayo laakiin haddaan ficilka ama caamilka gadaalgeyno jaara majruurkii baa horeeya jaara majruurkuna markaa wuxuu noqon macmuul laga hormariyey caamilkiisii idan meesha waxaa ka soo bixi taqdiima maa kaana xaqahu atakhiir liyufiida اlاkhtisaas saasaa dib loo marinhaya macnaha waa ila fahanteen bel waa ka socon karaa bay ila tahay baab kaloo iyo balaaquu sheekuna geeyey tawxiid baynagu soo jirnay <clears throat> sheekhu wuxuu ihi dakaruu waxay sheegeen annahu yuqadaru اlmutacalliqu ay اlmutacallaqu muta'akhiran baanu qadaraynaa laa muqadama maxaan u qadarayna liyufiida inuu faa'iideeyo ikhtisaas albidaayati bilowgu inuu gooni ku yahay bismihi wax kastoo la bilaabi ilahay magaciisa in loo qabtaa yaa sax ah laa bismi hayrihi ilahay hayrkii magaciisa loo qaban maayo maxaa yeelay shay kastoonu bilaabayno waxaynu ku furfuranaynaa foolbaxsigeennu waa ictimaad cala allahi subxaanah wa tacaala zamakshari oo fannigan ku fiican ka ah wuxuu leeyahay kashaafkiisa liannahu waqaca raddan cala alkafarati aladiina kaanuu yabda'uuna biasmaa'i aalihatihim ka qowlihim bismi illata wاlcuza zamakshari kashaafku ku sheegaa muqadimada kitaabkiisa wadaadka iskale asamiin alxalabi adur lmasuun asagu wuxuu leeya wahaadaa xasanun jiddan ta'wiilkaas uu zamakhshari fanniga aad ba carabiyada musiibu ku yahay laakiin balaayu qariyaa bidac iyo ictisaadiyuu saa u oo ku qarin ninkii marka xoogow yar muruq kuusan wuu fiirin kara laakiin ninkii aan muruq kuusnayn wuu ku aafoobi kitaabka aad baa looga digay wa fii haada ikhtisaaskan waxaa ku jira maa laa yakhfaa min ikhlaasi tawxiid waxaan qarsoonayno ilahay in loo saaalsigaya tawxiidka ah maxaa jira haddii la yidhi aanu caamilka dambaysiinno macmuulka bismi illaahina aan horraysiino jara majruurka ah meeshu waxaa ka soo baxay wax kastoo la bilaabahayo ilaahay magaciisa in la cuskadaa muhiim ah cid kana aan la cuskanin waa tawxiid tajriid اlisticaanati lilaahi subxaanahu wa tacala waa min abwaab tawxiid wa minha waxaa ka mida fii qowlihi tacala ilahay inuu yidhi mawaadic wa minha min mawaadic fi qowlihi tacala alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin faina الtacriifa yufiidu ana alxamda maqsuuru cala allah wاllaamu fi اllahi tufiidu ikhtisaas alxamdi bih ومqتضى hda أنه لا xمd لغayri أصل hwشhaana hw fiican wey nooci labaad ee qasriga ayuu tilmaamay alxamdu لilaahi rabb الcaalamiin baynu nidhi alxamdu lilah mahad allay u ahaatay allihii rabb الcaalamiina rabiاlcaalamiin ama bedel ka dhig ama nacti ka dhig aday kuu taallaaye wuxuu yidhi sheikhu faإna التacriifa qeexidda la qeexay alxamdiga al la geliyey lilaahina al baa ku jirta ilaan laanka hore al buu ku shidan yaho dhexda ku jirta waa garanaysaan bay la tahay liallaahi ba markaasaa laisku qabto lilaahi bay noqotay labadii laan baa isu soo boodahaya faina tacriifa qeexidu tacriifku waa didu tankiir lama nakiraynin xamdan lilaahi lama dhihin xamdan lilah ama xamdun lilah waa tankiir hadda tacriif baa la sameeyey al baa la geliyay mucarifa faina tacriifa macrifayntu jumla shayga isimkaa la macrifay yufiidu wuxuu faa'idaynayaa waa inaga soo maray waa noocii labaad ee min anwaaci اlqasri wاtakhsiis aw اlxasr in musnadka la tacriifiyo ama musnadka iyo musnadu ilayhi musnadku waa mubtada mise khabar musnadu ilayhi waa mubtadaha saasay ila tahay saa ma ahayn ka wax loo tirinayo soo ma habarka haddii la tacriifiyo ama musnadu ileyhi la tacriifiyo xasri buu faa'iideeya haddii laisku darana kaba sii daran labada hadda waa laisku daray faina tacriifa yufiidu ana alxamda maha oo dhan alxamdu baa le ay jamiicu lmaxaamid jamiicu anwaaci alxamd mahada oo dhan wey meelay ku timaadaba lilaahi allay u ahaatay maqsuurun cala allah ilaahay bay ku kooban tahay mahad dhammaystiran dad wax la moodo oo wax lagu sheeg sheega waa jiraani mahadda dhammayska tiran ee ilaahay subxaana ilaahay keligii baan iskala way wallaamu asha ku jirta fillaahina tufiidu waxay faa'iidaynaysay adna ikhtisaasa alxamdi bih ilaahay inuu mahadda iyo shukrigo dhan ilaahay gooni ku yahay laamtu al baa ku jirta lilaahina al baa ku jirta intaaba marka waxay kuu faa'iidaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala in xamdi oo dhan ba asaga gooni la yahay cid kaloo la mahadin kara ma jirto mahad dhammaystiran axad kaa mudan ma jiro awliyada iyo ahlu qaabuurka iyo qubuurtan lagu ahayo shukrina naguma laha mahadna naguma laha iyagaa masaakiino noo baahano inaana u ducayn naga mudan wa muqtadaa haada qasrigan wuxuu keenayaa iyo gaabintan qasrigu waa uun soo koobid wax lagu soo koobo xamdigoo dhan allaa loo urushay isagaana loo qiray wax kastoo la bilaabahayana ilaahay baa hadal magaciisa lagu fufuranhaya wuxuu keenay alaa xamda liayrihi aslan ay alaa xamda kaamilan liayrihi aslan xamdi dhammaystiran alloon baa iskale ummadda inteeda kale nin walba wanaaguu qabtay in looga mahadnaqo weeye ama looga shukriyo xamdi ma lagu ilaaqi karaa mise maya in lagu ilaaqi karaa xoog badan wamaa waqaca minhu liayrihi wamaa waqaca wixii dhacay oo minhu min alxamdi ka mida ah, liayrihi hayri illaahi u dhacay ee lagu tuuro ama lagu idlaaqo fahuwa fii xukmi alcadam ma hadda ilaahay mudan yahay ee uu khaaska la yahay iyo aadanuhu miday sheegtaan ama lagu tilmaamo marka lasu fiiriyo waa fii xukmi cadam waxba yahay oo waxaan waba ka jirin baa laga soo qaadaya waqad taqarara waxaa sugnaaday fi luga iyo isilaax ahlicilmi ana alxamda huwa ahanaa bilisaan mahadda la sheegi waa maxay waa ahanaa bilisaan mahadoo dhan allah iskale markaad leedahay ammaan allah iskale wey marka lasoo gaabiyo baryo allah iskale gargaarsi allah iskale magangal allah iskale cuskad allah iskale cibaado allah iskale hawlaha o dhan ba allah leh waa min almaxaamid markaad marka sheekh cabdilqaadir iyo awliye iyo oday cuskato ma qayb ka ayaad odaygaa ilaahina waad u diiday aayadduna waxay faa'iidaysay mahadoo dhan ba allah inuu leehay subxaanahu wa tacaala waqad taqara ana alxamda huwa ahana'u billisaan waa in carabka afka la iska ammaano cala aljamiil ikhtiyaariy shay wanaagsan oo ruuxu sameeyeyna lagu ammaano iska ammaan ma ah waxaanu kugu ammaanno waa inaad leedahay sifaad iyo tilmaamo iyo wanaag aad ku mudanayso ammaantu waa inay jirto idan ruuxa ku ammaanahayana waa inuu waxaan dooranayo oon la qasbin haddii intii bur aan kugu qabtay aakakudha ammaan oo dareeriso muxuu ahaaye kitaab weyn aad yeedhiso wax ka soo qaad ma ah kaas leanna waa inaad mukhtaar tahay wanaag iyo fadaa'il iyo akhlaaq kariimo oon leeyahay waa in laygu ammaano ninkay ammaanaya uu madax bannaany uu xor yahoon la qoor qabanin warku intaas wey cala aljamiil ay cala alficl ljamiil laisku ammaano alikhtiyaariya weliba ikhtiyaarkaayo ilaahay subxaana wa tacaala xilliguu doonu bixiyaa ninkuu doonuu siiya adaguna mukhtaar baa tahay oo ilaahay ku qasbi mahayo maxaa loo ammaana ruuxa liqasdi tacdiim xamdi tacdiim baa ku jira weynayn falaa anaa ilaa calayh ammaan dhammaystana alla unbaa falaa anaa ammaan ma jirto ilaa illa cala allah walaa jamiila ficil wanaagsan iyo khuluq wanaagsan oo dhammaystirana ma minhu alla xaggiisunbuu ka yimaadaa walaa tacdiima lah altacdiim iyo mxuu ahaye aljamaal iyo ahanaa buu yahay intuba allah iskale wa fii hada aayadda lafdiga yarka alxamdu lilahi rabi اlcaalamiinna waxaa ku jira min ikhlaasi الtawxiidi saafigarayn tawxiidka xaggiisa marka la eego maa laysa calayhi masjid waxaan waxba lagu dari karin aayadda macnahay xambaarsan su u qodo dheer yahay ama dulucdiisu u fog tahay ilahin baa qiyaasi kara wey wa min dalika mawaadica suuraة اlfaatixa tawxiidka ay ku qadaa dhigta waxaa ka mida maaliki ywm اddiin alcaalamiin baa ka mida rabi اlcaalamiin markaa tirahdo rabbigu waa asayid wاlmaalik iyo macaani badan baa lagu sheegaa alkhaaliq almudabir alrazaaq laakiin alcaalamiin waa jamcu caalam caalamkuna waa maa siwa allah ilahay wixii ka soo haro o dhan buu rabbi u yahay qaraysa idan addoonkan aad baraysaba ilaahay hadduu rabbi u yahay addoon yahay maxaa ku daba dhigay cibaadun amhaalukum wey oo addoommo idinkoo kalea maxaad u caalamna waxaa weeye caalamintuna waa jamcu caalamin baan caalamkuna asalkiisu waa mushtaq min alcalaama calaamaduna waa alamaara wadilaala shay kastoo ilaahay amooray alla ku tusahaya kullu maa siwala makhluuqaadkan kaa'inaadkan kulluhaa waa daalatun cala allahi calaa khaaliqiha wa saaniciha saa darteed bay calaamad iyo astaan wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu wa min dalika qowluhu tacaala kamida maaliki ywm اddiin aw malik ywmiddiin cala alqiraa'atayni sabciyatayn markaynu qabsanay labadii qira'e sabciyataynka ama maliki dheh ama maaliki dheh ayadna waxaa ku jira tawxiid faina kwnahu almaalika liywm اddiini yufiid anahu laa mulka ligayrihi falaa yanfudu ila tasarufuh laa tasarufu axadi laa taصarufa axadi min khalqihi min غayri farqi bayna nabiyi mursali wamalaki muqarabi wacabdi saalixi wahada macna kwnihi maliki ywm اddiin addiin ywm اljaza wa ywm اlxisaab wey addiin mar daacuu noqdaa mar nidaamkuu noqdaa mar cibaadaduu noqdaa mar wuxuu noqdaa diinku aljaza wاlxisaab idan ilaahay baa subxaanaه wa tacaala diinkoo dhan iska leh cibaadatan wa nidaaman siyaasiyan sharciyan xisaaban wa jazaan maaliki ywm اddiin ywm اljaza wاlxisaab ilaahay baa hanto gacanta ku haya maalinka qiyaamihi aakhira maamulkeeda allah iska leh ama maliki ywm اddiin maalinka dambe qiyaama boqorkeeda allah ah faina kwnahu ilaahay ahaashiisa uu yahay almaalika lyowm اddiin ywm اlqiyaama allah hadduu mulkiyo gacanta ku hayo yufiidu wuxuu faa'iidanayaa maalignimadaasi anlaa mulka ligayrihi ilaahay hayrkiin wax mulki lahayn ama nabi ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama malag ha noqdo ilaahay keligiibaa maamulka iyo talada iskaleh falaa yanfudu ma gudbahayo ma fulahayo ilaa tasarufu ilaahay maamulkiisunbaa gudbahay ilaahay maamulkiisa unbaa socon wuxuu alla amro unbaa socon axad kaleo wax dhaqaajin ma jiro laa tasarufu axadi min khalqi axad uunkiisa ka mid a ah, maamulkii iyo taladii waxba ka socon maayo maalinka ayadaa min hayri farqin iyadoon la kala qaadaynin bayna nabiyin mursalin nabi la diray wa malakin muqarabin iyo malag alla dhoweeyey iyo wa cabdin saalixin iyo addoon suuban la kala qaadi maayo ilaahay kligiiba hawshaa iskale wa haadaa macnaa kwnihi maliki ywm اdiin idan macnaha maliki ywmdiin looga jeeda sidaas wey axad kaloo wax qaadi kara ama wax qaban kara ama tala fulin kara ama wax dhaqaajin karaa ma jiro alla ka in maalinka qiyaama haddii qiyaamo iyo aakharaba ilaahay maamulahayo adduunkuna waa min baab alawlahaad adduunku maalmo yaroo kooban weeye yowmu ljaza walxisaab allaha la wareegay cid walbaba ay mudanayse gacanta ku haya ayaa adduunkana gacanta ku haya oo maamulahaya fainahu yufiidu wuxuu faa'iidayn ana almra amruhu amarku waa amarka ilaahay wاlxukma xukmuhu xukumkuna waa xukumkii ilaahay laysa liayrihi macahu amru walaa xukm maalik ywm اdiin intaasay faaidaysay hodhac ahaan laysa liayrihi ilaahay ayrka uma ahani macahu maca allahi amrun talo walaa xukmun iyo gar iyo xukm iyo wax fulin kamaa anahu laysa ligayri muluki اlardi macahum amru walaa xukmun ninkii meel loo dhiibay mas-uul ka noqda ama madaxweyne ka noqda intan anaa xukuma anaa ka taliya cariyaa hadla buu leeyahay ninkii saa madaxa u qaada madaxuu harhsan hayaa ninkii iswaalaqxabsi uu ka buuxinhayaa bini aadan sakaraada oo tuulo yar loo dhiibay baaba adduunka roghaye ilaahay subxaanahu wa tacaala oo sheegtay inuu asagoo hawsha gacanta keligiina leeyahay yaa wax la maamuli kara man ayna muluku lardi bu ilahay odhan doonaa maalinka inoo sheegay inti ilaahay samaawaadka gacan ku qabto oo dhulkao dhan la duubo oo la urursho baa rabbi odhanhayaa ayna muluku ana almelik yaa maanta juuq odhan kara adduunka waxbaad sheegan jirteen allaa na siiyey intan yaa iska anaa ku dambaaba geelan yaale anaa sheegta guryahan anaa sheegtay hadda yaa sheegan kara w ayna muluku lard waa lagu kala tegaya hawshaa iyadaa wlilaahi almaal aclaa inuu wax kugu fahansayo sheekhu rabaa laakiin ilaahay ummadiisa wax laisku masaala ma aha iyo khalqigiis kamaa annahu laysa ligayri muluuki اlard dhulka boqoradiisu hayrkood suusan oogu ahaanin macahum maca almuluki amrun walaa xukmun walilaahi almalu lacla ilaahay baana iska leh muxuu ahay awoodda sare almaal alqiyaas weeyaan ama dhigaalka sare ama tusaalaha sare allah iska leh bimacnaa ilaahayba waxaanu dhan ka sarreeyo weeye kana qiimo badane intan waxaan ooga jeedna in wax lagu fahmo darbulmaalka waxaa loogu talagalay taqriib in wax la soo dhaweey macnaha lagu fahansiiyo suura maxsuusa lagaaga dhigo waqad fasara allahu tacala hada almacna macnahan hadda maliki ywmiddiin ku jira ilahay wuxuu ku cadeeyey almacna idaafiy almadkuur fii faatixati اlkitaab fii mawaadica ukhra min kitaabihi اlcasiiz faqaal macnahan idaafiga ah ila idaafigu wooyo waa binisbati liaakhira lagama hadlin adduun iyo aakhara lagama hadlin aakhara basaa laga hadlo oo meesha u darayda lagu kala baxaayay ah marka macnaha idaafiga ah ee nisbiga ah alidaafi annisbi binisbati lilaakhira almadkuur lagu sheegay fatada wuxuu rabbi ku caddeeyey fii mawaadica ukhra min kitaabi meelo kaleoo kitaabkiisa ka midoo ku qaada dhigay faqaala ilahi wuxuu yidhi wamaa adraaka maa yowm اddiin nabi allow maxaa ku ogeysa yowm اddiin waxay tahay wax ma ka taqaanaa ma ogtaha la yidhi ma og tahay yowma laa tamliku wey waa maalin aysan hanayn nafsun linafsin shaya wاlmru yowmaidin lilah maalinka ayadaa yowmuddiinka ah ee ilaahay uu isku ammaanay xaggana uu sheegtay haddii ummadduna ay aaminsantahay uu alla leeyahay waa yowmu laa tamliku nafsun linafsin shaya waa inagu soo tilmaamay cumuumaad baa ku jira min akara min arbac jihaad kaga jira tamliku nafsun naf aysan hananaynin baa liayu nafsin baa soo gashay nafsu lmu'miniin alambiyaa almursaliin almalaa'ika kullu maa siwa idan waxaan waa nakara fii siyaaqihe annafy idan linafsina jamiic alanfus oo dhan baa soo galay naf wax tari karto ma jirto naf kaleo wax loo tari karana ma jiro adugu waxba tari maysid axad kalena wax u tari maysid laa linafsika walaa ligayri adugu wax iskuma tari kartid axad kalena waxba uma qaban kartid waxa la tarahayo asna cumuum baa la geliya shay-an baa le waxba habad waxa koob biyo ama siinka wax kale iska badaayo koob inaad janno gaysid iska daayo koob biyo uma qaban kartid idan shay-an waa nakira fi siyaqi nafyi linafsin waa nakira fi siyaq nafy nafsun waa fi siyaq nafy fii siyaq nafyi cafwan intaa waxaa lagu sii adkeeyey walmru al baa la geliya haddana jamiica alumuur tal oo dhanba janna ha la isgeeyo ha la isxisaabiyo naar ha laisku shubo ha laska soo saaro dadka ha la daayo qoraxda wax amar oo dhanba jamiica anwaaci lumuur oo dhanba allah iskale yowmaidin maalinkaa lilaahi allay u ahaatay allah iskale wاlmru yowmaidin lilah sheekhu wuxuu uhi waman kaana yafhamu kalaama alcarab carab luqadeeda ruuxa fahmahaya bui iyo wa qodobihiisa muhiimka ah nukatku waa jamcu nukta waa ereyga daqiiqa ah iyo wa asraarahu sirarka ku qarsoon libidhsan nin un korkaa iska ordamay ninka carabiyada yaqaano ee hoos u degi kara kafatu waxaa ku filan bu hadi laaya aayaddanaa ku filan ilaahay subxaanaه wa tacaala keligii inuu yahay adduunka caadka maamula dhib iyo dheefna haya xaggana mudan in loo saafigareeyo shay kastaba asaga loo daayo can hayriha min aladila kaaga fidnaanaysaa wandafacad waxaa ka reebtoomi oo kaa faydmi wandafacad waxaa faydmi cafwan ladayhi lada alcaalim bikalaami اlcarabi wاlfaahimi lahu kulu shubhatin shubha kastaa kaa faydmaysa aayadda keliyood fahanto awliya wax tari karti iyo aakhara nabi maxamed wax ii qabanhayaa iyo nabibaa i badbaadin iyo malku jibriil baa ii farogodi waad ka samraysaa intuba waxay shafeeci karaan markuu alla idmo ilaahay oon idmin farma dhaqaajin karaan nabi maxamed baan shafeeco qaadi karin abuuna aadam baan koo biyoa ah ku siin karin ilaa rabbi fasaxo ilaahay idmo mooyeene axad wax dhaqaajin kara lama arko aayaddaasaa kaaga filan weeye wa min dalika mawaadicda waxaa ka mida ah qowluhu tacaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin faina taqdiima damiir qad saraxa aimatu lmacaani wاlbayaan culum balaaqa buu ujeedaa ila culumbalaaqa mar baa laska laaqa cilm lmacaani walbayaan laska yidhahdaa oo cilmigan isaga badiica la yidhaahdo macaanaa la hoosgeliya inta badan oo gooni looma saaro waadan baaba isagu gadaal laga keenay labadan cilmibaa xoog badan cilmigan bayaanka iyo macaaniga yaa wakti lagu bixiya weliba cilmigan macaanigaa sii xoog badanoo ninka fahamka kitaabka alla doonaya isagoo anfacahaya cilmigaasi aad u anfacaya ama cilmulbayaanka ahlulbiduc oo dhan baaba ku dhuuntaba cilmi dhib badan wey balaayoo dhan baa dhex fadhida cilmi bayaanka marka aad in laskaga ilaaliyu isagoo u baahaya wamaca daalika ragga wax ka alifay ee wax ka qoray waayihii dambe oo dhan ahlulbidacay u badnaayeen marka suntoodii bay kugu qarinhayaan suntoodii bay kugu qarin adoo doonaya adab inaad baratiy carabiyo oo arday ahoo raba inaad hawlahan isku darsato baad balaaya laqaysa hadhow baadna soo matagi xilli aan loo baahnayn baad wixii aad laqay labaatan sano ka soo daacaysa kadibna uun laga kala dareeri oo qabta inbaa ninku balaayaas ka dhaqaaqay marka aadan laskaga ilaaliya u baahan tahay baashaan baaldi badan wey si kastaba noqotee fa ina taqdiima damiir waa waa xasrigii aynu ku soo marray weye bismi oo kale wax kale ma aha ee ahaa taqdiima maa xaqahu taakhiir in la hormariyo shaygii mudnaa in la dib mariyo leannu iyaaka waa bihi idan gadaal in la geeya ahayd nacbudu bay ahayd idan laakiin in la fasliyo xaggana muxuu ahaayey damiirufasli waa wujuub اlinfisaal wujub اlinfisaal wey mar haddii la hormariyey muxuu faa'idaynhayaa ikhtisaas iyo xasri adugu un baan ku caabudaynaa wey nacbud iyaaka hadday noqoto meesha kuma jiraan adugu un baan ku caabudaynaa keligaa baan caabudayna mesha ma timaadeen nacbud iyaaka adaan ku caabudaynaa un bay noqon lahayd laakiin markaad tihi iyaaka nacbudu horumarinta mafcuulka la hormariyay ama macmuulka la hormariya wuxuu keenayaa adugu un baan ku caabudaynaa keligaa axad kale caabudi mayno faina taqdiima damiiro iyaaka ah horumarinteedu qad saraxa waxay caddeeyeen a'imaة اlmacaani wاlbayaan wa a'imaة tafsiir culummada tafsiir ku takhasusay annahu taqdiimkaasi yufiidu inuu faaid alikhtisaasa ay ikhtisaas allahi biاlcibaada ilahay inuu gooni asagu cibaadada la yahay ilahay inuu cibaadada asagu gooni la ikhtisaas buu faa'iideyn xasri buu faa'iideyn qasri buu waa isku macno haddii ninku yidhahda waxay caddeeyeen ana damiirka muqadamka calaa caamilihi yufiidu اlikhtisaas iyo yufiidu اlqasra iyo yufiidu اlxasra waa isku macno isku mid weey falcibaadatu lilaahi subxaanah cibaadada allah iska leh iltifaat weliba cajiiba ku jira iltifaat cajiibah ayaa ku jira iltifaat waa iltifaat min alghaybati ila alkhitaab waxaa la soo waday maliki ywm اddiin waxay ahayd asal in la yidhaahdo iyaahu nacbudu ila alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin baan soo wadnay alraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin hawshu waxay ku soo socotay calaa siiqati alghayb hadal ruux saddexaad aan la hadlayno oon ka warramayno yuu hadalku ahaa waaba laga soo wari laba ruuxoo hadli baa laga dhigay khitaab baa loo bedelay waxaa la iyaaka nacbud iltifaat baa loo yaqaanaa cinda balaaqiyiin waa nooc min mxuu ahaayey min culum اbalaaga wey wajarayna bihim biriixin ayiba wajarayna bikum bay ahayd in la yidhaahdo ille maxaa ka soo horreeyey aayadda lafdiga ka horreeyey soo qabtaa halkaas wajarayna lafdiga ka horreeyey wadanuu ana muxiita bihim dacwullah intaan la gaarin baan raba meeshaan bikum wajarayna bihim bikum bay ku ahayd leanna waxaa la soo waday khitaab xataa idaa kuntum fi lfulki xataa idaa kuntum khitaab baa soo socday m xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bikum bay asal ahayd markaasaa laga wareegey waxaa loo wareegay hayba wajarayna bihim idan faaidaa ku jirta faa'idaa ku jirto shay aad rabto ruux inaad fahansiiso ama aad qurxiso ama macno gooni aad u sheegto ama waxa wax fogba mee waa wax dhow macaano badan baa iltifaadka loola yimaada iyaaka nacbud iyaahu nacbudu bay ahayd iyaaka nacbudba adugun baan allow ku caabudaynaa cid kale caabudi mayno cid kale u sheegi mayna adaan kuu sheegaynaa wey allow axad kale u warrami mayne oo dad kaliya bini aadam dhihi mayna allown baan adaan allow ku leenay iyaaka nacbud allow adan kaligaan ku caabudaynaa laa waasitata baynana wa baynaka waxaa laga fahmay annahu laa waasitata bayna alcabdi wa rabbihi fii masaa'il cibaada ilaahay uunkiisa looma dhexeeya fi masaa'il cibaada walihaada untuqila min damiir اlhaybati ila damiir اlkhiaab allow adaanku caabudaynaa waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat daaci sidoo kale weeye nooma dhexeeyo u sheeg inay toos ii barya gabagabadu intaas wey sheekhu marka wuxuu yidhi walaa yushaariku la wadaagi mahayo fiiha fi lcibaadati hayruhu walaa yastaxiquha mana muto waqad carafta waxaadna soo garatay buun soo cadaynay ana alistiqaasata kaalmaysiga iyo habarwacadka iyo gargaarsiga iyo waducaau baryada iyo watacdiim waducaa watacdiima iyo weynaynta iyo wadabxa gowraca iyo wataqaruba dhowaashuhu loo dhowaado dadka kale iyo ilaahayba min anwaaci alcibaada halkanna haddaad leedahay maalinka u yaraan aad leedahay wax ka badan shantii waqti mxuu ahaayey labiiyo toban faatix waxayba gashaa casar iyo cisho iyo mxuuaha duhur maxaa gala labiyo toban faatix baa gashay maxaa kuu soo hadhay maqrib iyo fajarna shan baa gashay meeqo wey toddobiyo toban goor baad markaa u yarta sunnaba haddaadan tukanin iyo salaatuleyl iyo witerba aadan tukanin toban iyo toddoba goor baad maalinkii waxaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allow adaanku caabudahayaa axad kalena caabudi mahayaad leedahay ila intaas weeye xasrigu wuxuu faa'iideyn cibaadada alla inaad ku koobto axad kalena aad u diid idan wa maca daalika markaad saa u dhaqaaqdana awliya dabada qabama baryaysaa wix miyaa iskeenahayahan waxaad soo ogaataa ana alistiqaasata wاducaa wاtacdiima wاdabxa wاtaqarub min anwac اlcibaada marka kayfa taquulu iyaaka nacbud watushriku biاllah isqabadsii wey inaad iyaaka nacbudu tiraahdo toban iyo toddoba goor maalinkii arbaca وacشhriin saac haddana aad shirki ku dhacdo wa min dalika mawaadicda tawxiidka faa'iidaynaysa ee caddaynaysa mxuu ahay suuraة الfaatix waxaa ka mida qowluhu tacaala وإiyaaka nastaciin nafsa shay maxaa loo hormariyey iyaaka nastaciinu وإiyaaka nacbudu loo odhan maayo lama odhanin لأnna الcibaadaةa waa waslaة الاsticaana ruuxa ilaahay caabuda ayaa kaalmo iyo taageerid mudan shayga marka muqadimada ah ama wasiilada ah ama sadaq waa in la hormariyo ilaahay wuxuu kuu gargaarahaya naar kaa badbaadinhaya janno ku siinhaya iimaan kugu irsaaqahaya khayr ku waafajinhaya marka cibaada saafi'a ah laga helo marka falcibaadatu waa waslatun liisticaana saasaa loo hormariya wadaadaha qaarkood yidhahdaa wa min dalika qowluhu tacaala waiyaaka nastaciin faina taqdiima damiiri haahuna damiirka horumarintiisa halkan la hormariyey macmuulkii mafcuul bihi iyaa ku jira damiir fasligaas buu ujeedaa mafcuulkaasi mxuu ahaay munfasilka ah aan mutasilka ahayn buu ujeedaa yufiidu damiirka wuxuu faa'iideyn alikhtisaasa ilaahay inuu isticaanada gooni ku yahay alikhtisaasa ay alqasra alikhtisaasa ay alxasra nafsa shay ilaahay baa la kaalmaystaa watutla minhu alisticaana alisticaana waa alab alcawni min allah oo inagu soo maray alcibaadana waa maxay waa gaayaة اtadalluli wاlxubi wالtacdiim lilahi subxaanaه wa tacaala in lala yimaado yufiidu اlikhtisaasa kama taqadama liأna taqdiima maa xaqahu التأkhiir wa min adawaati اlxasri wاlqasri baynu isku ogayn wahwa yqtadii aayaddan lafdiganna wuxuu keenahayaa أnnahu laa yushaarikuhu غayruhu fi اlisticaanaةi fi اlأmuuri alati laa yaqdiru calayha غayruhu hawshaan muhiim wey iyaaka nacbudu allow keligaa unbaan ku caabudaynaa cid kalena caabudi maynaan soo tiri wa iyaaka nastaciin keligaa unbaanu ku kaalmaysan oon ku gargaarsan oon khayr kaa dalbaynaa oon ku cuskanaynaa baa tiri hadhowna awliya allay adeeg baad leedahay miyadaa iskeenaysa hati haddana waxaad soo tiri wa iyaaka nastaciin adiga keligaa unbaan allow kaalmaysanaynaa gargaarsanaynaa hille iyo garabqosho ka doonaynaa axad kalena u bixi mayno aayadduna waxay faa'idaysay lafdigu waa yaqtadii wuxuu keenayaa anlaa yushaariku annahu laa yushaariku ilahay inuusan la wadaagaynin hayruhu fi listicaana ilaahay hayrkii inuusan la wadaagaynin kaalmada kaalma dalabka gargaar dalabka wey dalab اlisticaana wاlcawn gargaar dalabka iyo gargaarsiga iyo garabsiga iyo cuskadka ilahay keligii baa iska axad la wadaana majraad ufays fi اlumuuri alati laa yaqdiru calayha hayru weliba arrimaha alla mooye axad kale usan awoodi karin waxyaabahay aadamuhu kuu qaban karaane biyaha iisoo qaada iyo kabtaa iisoo qaba iyo war masaajidkan meesha aan isla riixna iyo hawlaha wax la wada karo laakiin hawlo ilaaha cadowga cadowga muxuu ahaay sheekh cabdiqaadiru jabi iyo sheekh cabdiqaadiru ubad iyo carruur baan kaa rabaa roob iyo nabad baan kaa rabaa ee waxaan kaa rabaa colaadda inaad joojiso waxaan kaa rabaa inaad aniga hanuuniso oo qalbiga iyo hidaayaiyo khayrka hawlaha ilahay baa keligii baa iskale arrimuu ilaahay keligii lahaa in laga dalba asaga ahayd aayadduna ay tiri wa iyaaka nastaciin ayaad rabtaa inaad khilaafto damiiru lama sheegin ficilkii muxuu ahaaye ficlu lcibaada mafcuul cibaada walaa mafcuul isticaan lama sheegin iyaaka nacbudu fi اdabxi wالsalaati wالnusuki muxuu ahaaye wاlistiqaatati wakada waxyaabaha alle lagu caabudo o dhan ba lama sheegin laakiin waxaad sheegtay ood ilaahay siisay ilaahay keligii inaad caabud wax kalaad caabudayn laakiin suwar اlcibaadaat anwaac اlcibaadaat afraad اlcibaadaat lama sheegin anwaac اlisticaan lama sheegin inta noocay isticaano noqoto iyo suwarkeedii lama sheegin waa la goyey waxaa loo goyey wadaaduu leeyihin liyufiida alcumuum faacilkaa la gooya oo faacilkaa meeshiisi la keenaa ligaradi tacmiim mafcuulkaa la xadfahayaa liyufiida alcumuum mararka qaarkood mafaaciisha waxaa loo goye loo saaray waxaa weye iyaaka nacbudu fii jamiici suwar اcibaadaat waiyaaka nastaciin fii jamiici suwar isticaanaat noocii doon ha noqoto waxa ugu yar biyana allah ka dhiga allood aan kaa dalbayna marka taasay aayaddu ka hadashay wuxuu ihi sheekhu fa haadihi hamsatu mawaadica shan goobood wey faataxoon kala barhmin ayuu sheekhu wuxuu ka soo saaray shan daliilo culculus min adilati tawxiid sidaa darteed u shee maxamed cabdiwahaabna faatixa wuu sharxay gooni intuu u sharxay buu dalaalatu cala tawxiid buu risaalo gooni ah ka leeyahay culmmadu wakti bay ku baxsheen qadiyada ayadaa intaama la gaarin qulwalle iyo suurat lkaafiruun oo iyadu baraatu min ashirki suura tawxiid suuradaha noocaasa iyagu farfadhiyaba intaan la gaarin ee bambaanooyinka ah faatax od moodi markaad kor maraysa inaan waxbaba ku jirin ayuu sheekh wuxuu ka soo saaray hamsa adila min adila tawxiid faadihii sheekh wuxuu yihi hamsatu mawaadica an mawdu shan gobood wey oo fii faatixati lkitaabi ku jira yufiidu faa'iidaynhaya tufiidu waa fiican lahayd dhiba ma laha eh, yufiid cafan yufiidu hadda fiican kulunba kullun baa inaga dambaysa yufiidu kullu minha mid kasta wuxuu faa'iidanayaa ikhlaasa tawxiid tawxiidka in loo saafigareeyo <clears throat> ma ilahay in loo saafigareeyo maca ana faatixata alkitaab laysat ilaa sabcu aayaatin weliba iyadoo suurat lfaatix ay yartahay waa toddoba aayadood toddoba aayadood oo shan daliil oo tawxiid laga soo saaray dawarkeedba jooji famaa danuka maxaad u malayn buui bima fii saa'ir kitaab alcasiiz adilada tawxiidka ee ku jirto meelaha kale iyo suuradaha kale maxay kula tahay buui faataxo toddoba aayadood haddaan shan tawxiid ka soo saaray weliba waa lix rabbi alcaalamiin buu sheeku ka tegay mise uu soo celin doonaa khayr in sha allah idan maxaad u malayn buui fadakarnaa laha lihadi alhamsa fadikrunaa cafwan fadikrunaa lihadi alhamsa sheegidda aanu sheegnay buu ihi shantan daliil amsa mawaadic fii faatixat alkitaab ee faatixda ku jira kalburhaani ay kalcalaama kadaliil tusid baan oga jeednaa buuri shantan mawduuc sheegidoodu waxaan rabaa inaan kugu dareensiiyo wixii kale dhiman intuu leeg inaad darad calaa maa dakarnaa kalburhaani ay ka daliil walcalaamati calaa maa dakarnaa waxaynu sheegno ah bianna fi lkitaabi alcasiiz min dalika ma yatuulu tacdaaduhu watatacasar alixaataةu bihi si fiican buu sheekh kugu hadlay horaan baan ku soo idhi adilada tawxiidka ku timid kitaabka ilaahay wax la koobi kara ma aha ninka ururashana mujaladaad buu ka ururinhayaa waxaan ka baqay buu sheekhu ku leeyahay inaad hadalkayga dhaylasato oo u qaata nin wax bamboona inaan ahay miaal baan faatixan soo qabtay an lix daliil baan ka keeno min adilat tawxiid hadda ma qanacday buu ku yidhi oo maku qanacday kitaabka ilaahay inuu camiran yaho buuxo oo uu ka buuxo min adilat tawxiid muxaarabati shirki nacam wey markaani muran hawshu ma laha fadikrunaa sheegiddaannu aan sheegn lihadi alhamsati almawaadic shantan goobood oo fii faatixati alkitaabi ku jira kalburhaani calaamad iyo tusid weeye iyo baaqid aan kugu baaqayn kugu tusayno ama kalburhaani ka daliil daliil iyo xujo u tahay calaa maa dakarnaa waxaanu sheegnay bay xujo u tahay oo ahaa min ana fi lkitaabi alcasiiz kitaabka ilahi inuu ku jiro min dalika min adila tawxiidi maa yatuulu wuxuu dheeraanhayo tacdaadhu tirantiisu ay dheeranayso inaan la tirin karin wa tatacasar ay adkaanayso alixaaطaةu bi in la koobo oo nin uu dul maro kulligeedba uu soo koobo wa mima yasluxu waxyaabaha u suuban waxaa ka mida buu hi an yakuuna mawdican saadisan daliil lixaad inuu noqdo oo litilka almawaadic alkhams fii faatixati اlkitaab suuraة اlfaatixa mawdic lixaad oo shanti ku biiri kara waxaa u suubada qowluhu tacaala rabi اlcaalamiin waqad taqara waxaa sugnaaday luغatan wa sharcan luqa ahaan iyo sharciba waxaa sugnaaday ana alcaalama oonu sheegnay ishtiqaaqu min alcalaamati bimacnaa anahu daalun calى saanicihi wa khaaliqih inuu yahay ma siwa اllahi subxaanah wasiyaq اlxasri إida tatabactaha min kutub اlmacaani wاlbayaani wالtafsiri wاlusuuli balagad ثaلaaثa caشhرaةa siiqaة fasaacida وman yashuku fii hada falyatatabac kashaafa الزamkshari sheekh wuxuu leeyahy siyaqulxasrigu waxaa weeye intan la sheegay ee toddobada ama lixda waa ka badan tahay toddobiyo toban labaatan niman baa dhowr labaatan isku day inay gaadhsiiyaan laakiin lixda aan kuu tilmaamay yaa u lambarowey idan rabbi اlcaalamiin wuxuu yidhi waxay tusaysaa maasi wallaahi oo dhan bu rabbi u yahay idan waxaa ku jira in jamiica almakhluuqaad oo dhanba ilaahay rabbigooda uu yahay xaggana ay waajibtay inay caabudaan alrabb alkhaaliqu almudabiru almaliku sayid اlmuslix huwa almustaxiqu lilcibaada allaha ku abuuray ee kuu gargaara ee ku caawiya ee ku nooleeya ee lixda lixaad kuu yeelay indhaha kuu furay ee caqliga garashada ku siiyey ee xayawaankii bahaimta kaa soocay allahaasaa mudan inaad ku xamdido ku shukrido allahaasaa cibaado mudan waa islaazimayaan towxiid اrububiya iyo towxiid اlcibaada wاluluhiya waa islaazimaan cibaada waxaa mudan almuncim almifdaal allaha muncimka ah saaxibu mxuu ahay fadli wanicma ayaa mudan saa darteed baa nabigu salaadaha shanta markay inu tukanno ayuu adkaarta waxaa ka mid a adkaar bacda salawaat laa ilaaha ila اllah walaa nacbudu ila iyah mukhlisiina lahu اdiina walow kariha alkaafiruun laa ilaaha ila اllah walaa nacbudu ila iyah lahu اlfadl walahu الnicmaةu walahu salaaءun xasan fiirsanaba meeshuu taagan yahay waa ku wardinhayaa laa ilaaha ila اllah walaa nacbudu ila iyah mkhlisiina lahu اdiina walow waa min adkaar الsalaa salaada marka laga baxaa la akrinaya intaan subxaan اllahi walxamdulilahi la gaadhin baa la rabaa istakfirulahi ma astakfirullaha horaynaysa mise way dambayn bay wadaadu isku hayaan hawlahaasi ka hadla ma istikfaartaynu ku bilaabayna oo waxaan leeya ilaahu salaadda waan tukanay waxbaan xoogo maqluubinay oon jacbuna allah wixii aan khaladnay dhaaf noo dambia astaqfirullah sidaas wey dunuubta hore intaan la gaarin salaadan si fiican oomana tukanin wey waan dadaalay inta tabarta waxun baan isqalluucinhayay waxaase laga yaabaa in waxbaan khariban yahay ilaahu tan horta bal ii dhaaf markaad istakfirullahi la timaado ood astaqfirulahi rabbi kfirlii astaqfirullah aad tiraado bacdaha laabudda min taqriiri tawxiid laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ila iyah mukhlisiin lahu diina walow kariha alkaafiruun laa ilaha ila allah walaa nacbudu ila iyah lahu اlfadl walahu الnicmaةu walahu الhanaaء اlxasan wixii ka dambeeya dareeri had nabigu inaad ku wartid kuu jideeyey aduguna shirkibaba laga karin layahayba sheekhu wuxuu yidhi wasiyaq اlxasri siiqooyinka wax kooba ama ikhtisaaska faa'iideeya ama xaqa ururiya inta kalena ka anfiya idaa tatabacta markaad dabagasho ood raacraacdo min kutub اlmacaani wاlbayaan kutubta balaaqada iyo wاtafsir wاlusul usul fiqiga balagad waxay gaadhaysa laata cashra siiqatan fasaacida saddex iyo toban siiqay gaadhaysa iyo wax ka badan waman yashuku fii hada warkan sheega ninka muran ka qaba buul falyatatabaxa dabagalo ha muaalaceeyo kashaafa zamkshari sheekhu kitaabka inuu noo dira maahay meelo kale inoo dira kitaabku musiiba awey fainahu sayajid wuxuu heli doonaa fiihi fi lkashaaf ma laysa lahu dikrun fi kutub اlmacaani wاlbayaan kutub اlmacaani wاlbayaan siyaq aan lagu sheegin buu kashaafku sheegahaya maxaa ninkan faniga aad buu u yaqaana sideedana ahlbidca saasa kulligoodba ahlbidcu maadaama fanu riwaaya ay ku liitaan waxay awood ku bixiyaan luqada awoodna waxay ku bixinayaan fanu luga ee luqada oo min xayu almufradaat oo qawaamiista iyo macaajimta iyo luqaat اlcarab iyo lahajaadkeeda inay dabagalaan iyo carabiyadii aaladii ahayde sarfigii naxwadii balaaadii funuunta carabiyada wakti bay ku bixin nin aan kutub ka alifan ahlulbidacu waa yaryahay nin aan kutub ku lahay masaa'ilkan khaasatan qarniga afraadka ka dambeeyo o dhan ragga hore ayaguba iska runayn ragga dambe nin aan hawshaa ku takhasun waa ku yaryahay kuwa hadda jooga funuunta carabiyada wakti bay ku bixiyaan maxay rabaan aakhirkeed inay aayadaha iyo axaadiis luqunjabaadhaan oy dhahaan xamlan calaa luqati bani fulan tawiil intay fooda aayadda u geliyaan oo inay ka tuuraan dalow oo hawsh lagu yaqaana garab mariya dhaqan lagu yaqaano wey marka faniga aad buu wakti ogu baxshay ragga wamaca daalika zamaqshari ashaaciradu maadaama uu kitaabka ku weeraro uu galo iyaguna way galeenoo way istifaaceen ibnunayir kitaabba ku leeyahay oo uu ku naqdiyaa zamaqshari almasaa'il ixtizaaliya markuu sugahayo waxaad dareemi karta ma ah caqiida ictizaaliya tafsiir caqadi oo madhabi uu kuu dhiibahayaa mana fahmi kartid <clears throat> markaasuu markuu aadda maraya aayaddii faman zuxzica can naar udkhil janna faqad faaz wa yu fawzin buu odhanhayaa wax liibaan ah iyo gargaar iyo guul iyo baasid kuu hadhay ma jirto bacda dukhuuli اljannati mxuu ah wlibticaad min annaar wuxuu ku qarinhayaa inkaaru ru'yat اllahi subxana wa tacaala halkaa wuxuu libaasahayaa oo qarinhayaa ilahay inaan la akhra la arkayn ruuxii naar laga fogeeyo janaan la geliyo liibaan iyo guul u hadhay ma jira aayaddu tir soo ma aha wuxuu leey idan laa ru'yata fi laakhira ilahay aakhira la arki maayo ma dareemaysi lakin waa kuu qarinaya marka waxay dhaheen in eh, fargeeto iyo lagaga soo saara minqaash qarabo baashi dadka reemiyiga bahal yar oo qarabo waxay yaqaanaan leeyihiin ay qodax iskaga siibaan geedka la arkayo ishu qaban wayda bahal yar oo af dhuuban oo saa lagu qabto qarabaa la yidhahdaa ibnu صla wuxuu yidhi wuxuu u bahay zamaqshi kitaabkiisu in lagaga soo siiyo masailka ictizaaliga bilminqaash buu u baahan yahay qaraba in lagaga soo qabto oo lagaga soo wax la fahmi kara ma waa qaranhaya awoodda waxaa keenaysa tafanunhu fi luga inuu wax qariyo waa nin mutafa nin ku aftahana nin kaa af badan maxaa la yidhaha halka abbaaba kusajiya hawshanuu wakti ku baxshay wixii buu kuu qarinhaya ayb bilaa ibnu maalik ku dagaalamay lan markuu marahaya maxuyfa isa mxuu ahaayey nafyigoodu ma ta'biidba mise waxaa weeyaan waa idaafi nafyaha lilistiqbaal waa lagu dagaalamay waman ra'aa nafyaha bilan mu'abada wa kii la dagaalamay ka tuuray waa dhoweydnimanba waxay baaranayan ibnu maalik warkaana waa iftara cala zamaqshari ila ibnu maalik wuxuu u tiriyey hadalkaani numuudaj kitaab la yihahdo uu leeyahay zamaqshari oo ku sharxay nin hore eh, mxuu ahay kitaabkiisa ku sharxay nusakdu asagu ictimaamu maalik iyo culummo ka dambaysa ictimaade iyo kuwa ku horraysay baa saxan qolya iczaaliyiin oo baryaha muctazilada difaacaad jiro madhabka u ololaya alcaqlaaniyiin almutafattixiin almutanawiriin muxuu ahayey raggaasaa hawlahan hadda xambaarsan ahlulxadaaa walcasrana nimankaasa baasha xumbaaray ninkan kitaabkiisa kutub kaloo ka fiican ummadda waa in loo celiyo zamakhshari iska ilaaliyo fainahu sayajidu fiihi maa laysa lahu dikru fi lkutubi almacaani walbayaan kalqalb qalbigu waa taqaanaa dee qalbigu min xayu اluqa waa wasط shay waana qalbiga aadamaha iyo wadnaha waxaa loo yaqaana min xayu alcarabiyana xuruuf dhowroo la bedeli jira waad garanaysaa wanfataxa maa qabla faqulibat kada waxaad dhihi jirteen qalbiga naxdo waa taqaanaa xuruuf dhowro gala oo iska yar ama alqalbu asagu eh, fi sarf ibdaalka marka la maraya idqaamka ayuu isaguna yimaadaa qalbiga hadda uu ka hadlaya waa qalbiga fii culum اbalaaqa galo oo laba meelood gala cilmulmacaanina waa galaa cilmulbadiicna waa galaa badiicu marka uu qalbiga loo jeedo waa in xaraf loo akhriyi karaa dartan wacagsan laba eray oo kala duwan baa wuxuu akhriyi kartaa dartan wacagsan waa kalaamun yuqra'u dartan wacagsan wa kullun fii falakin yasbaxuun haddaanu kullun iyo falak waa isku mid fada haddaad falak ka goyso ullun iyo ullun un weeye mataymise maaha falag haddaad kaafka dib u akhrido kaafku maxaa ku xiga dambe laan maxay noqonaysaa markaas hadda loo akhriyo kullun bay noqonaysaa mataymise maaha wa rabbaka fakabir oo kale fakabir fa'da ka goob dib u soo akhri kabir maxaa u dambeeya ra iyo ba iyo kaf soo ma ahayn haddii dib loo soo akhriyo waa maxay rabbakay noqonaysaa soma noqonin rabbakay noqonaysa rabbakana waa la soo yii idan eh, rabbaka iyo